saacatan tacmalu fi lyowm imise saacadood baad shaqaysaa maalintii daitinin ardaygii labaad baa yidhi acmalu amaaniya saacaatin fi lyowm waxaan maalintii shaqeeyaa siddeed saacadood wa kam saacatan tacmalu anta adiguna imisaad shaqaysa daa waaxid wuxuu yidhi acmalu sabca saacaatin waxaan shaqeeyaa toddoba saacadood atadriib thaani layliska labaad tabaadal ilxiwaara maca zamiilika kamaa fi lmithaali wada sheekaysi isweydaarsada adiyo saaxiibka sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaalihii daa waaxid ardaygii koowaad baa yidhi ayna tadrus halkeed wax ka dhigataa daa itniin wuxuu yidhi adrusu fii kuliyati طibi waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka daa waaxid ba haddii maadaa satacmalu bacda daraasa maxaad ka shaqayn doontaa bacda diraasa markaad wax barato dabadeed daa itniin wuxuu yidhi saacmalu dabiiban in shaa allah waan shaqayn doonaa dhakhtarnimaan ku shaqayn doonaa wuxuu leeyahy ayna tadrusu halkeed wax ka dhigantaa baasuu odhanayaa adrusu fii kuliyati tayraan waxaan wax ka bartaa kuliyadda duulimaadka cirka dabeedna su-aasha kale waxay noqonaysaa maadaa satacmalu bacda diraasa markaad wax barato maxaad samayn doontaad ka shaqayn doontaa wuxuu odhanayaa saacmalu dayaaran waan shaqayn doonaa anigoo duuliyo ah dabeetan kalena waxa weeye ayna tadrus halkeed wax ka barataa soo odhanaya adrusu fii kuliyati alhandasa waxaan wax ka bartaa kuliyadda engineerinka lasoo dhe maadaa satacmalu bacda diraasa maxaad ka shaqayn doontaa markaad waxbarasho dhammaysato malasoo dhea acmalu saacmalu mudarisan insha eh, muhandisan waxaan noqon doonaa nin injineero injineernimo ku shaqeeya halkana kuliyati tarbiyati mudaris baa kuu qoran dabeedna su-aalaa laga samaynaya wuxuu odhanayaa ayna tadrus halkeed wax ka dhigataa wuxuu odhanayaa adrusu fii kuliyati tarbiya waxaan wax ka bartaa kuliyadda tarbiyadii educationkan wax ku bartaa waa se su-aashu wuxuu odhanayaa maadaa satacmalu bacda diraasa maxaad ka shaqayn doontaa waxbarashada dabadeed waas saacmalu mudarisan in shaa allah macallinimaan ku shaqayn doonaa kuliyatu saydala baa qoran halkaa saydaliy ayna tadrus halkeed wax ka barataa bay su noqonaysaa bal waa soo adrusu fii kuliyati saydala waxaan waa ka bartaa kurmiyadda lagu barto eyacni farmasiiska uu ka soo baxa ninka dawooyinka waxaa yaqaana bal waa satacmalu bacda diraasa maxaad ka shaqayn doontaa markaad waxbarashada dhammaysato waxau odhanaya saacmalu saydaliyan in shaa allah waxaan ku shaqayn doonaa eh, inaan noqdo nin farmasiis ah oo dawooyinka iyo cilmiga la xidhiidha yaqaana atadriib haalid waxaa raacaya layliska saddexaad tabaadali su'aala waljawaaba maca zumalaa'ig isweydaarsada weyddiin iyo warcelin adiyo saaxiibada oo imaka waa dhowr qof su-aasha koowaad waxay noqonaysaa ardaygiikooda adrusu fi lkuliyati ibi waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka ayna tadrusu anta adu halkaad wax ka dhigataa daa'itnin ardaygii labaad baa odhanaya adrusu fii kuliyati lhandasa waxaan wax ka bartaa anigu kuliyadda injineerinka ayna tadrusu anta halkaad adugu wax ka barataa kolkaasuu odhanayaa ka kalena adrusu waxaan wax ka bartaa fii kuliyati tamriid kuliyadda lagu barto neerska neersinka iyo kalkaalinta caafimaadka ayna tadrusu anta aduu halkaad wax ka barataa wuxuu raacinayaa markaa adrusu kuliyata saydala waxaan wax ka bartaa kuliyadda lagu barto dawooyinka ayna tadrusu anta halkaad wax ka dhigataa markaa soona adrusu fii kuliyati alculuum waxaan ku jirtaa waxaan wax ka bartaa kuliyadda sayniska ayna tadrusu anta halkeed ka dhigataa buu odhanayaa markaa wuxuu ku jawaabaya adrusu fii kuliyati tarbiya waxaan wax ka bartaa kuliyadda lagu barto macalinimada ayna tadrusu antabaa dabeedna oone ka u dambeeyo weeyaane warkaas ohanaya adrusu fii kuliyati alxaasuub waxaan ku jiraa wax ka bartaa kuliyadda lagu barto kombyuutarada iyo waxa dabeedna haddana su-aasha labaad waxa weeye da waaxid baa odhanaya waa ba waa qaybta labaad hore alif bay ahayd baadu waxa weeye ardayga koobaad baa da waaxid adrusu aiba waxaan bartaa caafimaadka maadaa tadrusu anta markii hore kuliyadda caafimaadkan wax ku bartaaye meeshii bay ahayd iminkan wuxuu leeyahay adrusu adiba maadada waxaan bartaa caafimaadka maadaa tadrusu anta adugu maxaad dhigataa daytinin baa odhanaya adrusu waxaan dhigtaa alhandasa engineering kaan dhigtaa maadaa tadrusu anta adugu maxaad dhigataa intaasaa qoran dabeedna inta halkan maxaa ku qoran atarbiya alculuum asaydala altamriid alluqa alcarabiya alxaasuub markaa su-aashaa soconaysa dabeedna wuxuu odhanayaa adrusu atarbiya waxaan bartaa waxaan bartaa tacliinta macalinimada maadaa tadrusu anta adugu maxaad dhigataa markaasn adrusu alculuum sayniskaan bartaa maadaa tadrusu anta adugu maxaad barataa markaasn adrusu asaydala dawooyinkaan bartaa maadaa tadrusu anta adugu maxaad dhigataa markaasn adrusu atamriid waxaan bartaa kalkaalinta caafimaadka iyo neeraskaan dhigtaa neersinka maadaa tadrusu anta adugu maxaad dhigataa sn adrusu alluqa alcarabiya luqada carabigaan dhigtaa maadaa tadrusu anta adugu maxaad dhigataa adrusu alxaasub combyutarkaan bartaa ayuu markaa ka u dambeeya odhanaya waxa markaa intaa raaca atadriib الraabic waxa weeye layliska afraad tabaadal الsu'aala waljawaaba maca zumalaa'ig isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibadaa alifka u horeeya waxa way acmalu طabiiban waxaan ku shaqeeyaa dhakhtarnimo maadaa tacmalu anta adugu maxaad ku shaqaysaa daytinin ba waxa odhanaya acmalu muhandisan waxaan ku shaqeeyaa anigoo injineer ah injineernimaan ku shaqeeyaa maadaa tacmalu anta adu maxaad ku shaqaysaa dabeedna halkaa mudaris baa kugu qoran wuxuun acmalu mudarisan waxaan ku shaqeeyaa anigoo macalina macalinnimaan ku shaqeeyaa saydeliyan baa qoran oo soone maadaa tacmalu anta adu maxaad ku shaqaysaa soone acmalu saydeliyan waan shaqeeyaa anigoo aan nin dawooyinka aqoonteeda le oo dawooyinkan ka shaqeeya maadaa tacmalu anta adu maxaad ka shaqaysaa soone acmalu mucalliman waan shaqeeyaa anigoo mucallima haddana ba baa ku xigta alif haddana ba'da qaybta labaad waxa weeye acmalu fi lmustashfa waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarka ayna tacmalu anta aduu halkeed ka shaqeysaa daatin wuxuu odhanaya acmalu fi sharika anuu shirkad baan ka shaqeeyaa ayna tacmalu anta aduu halkeed ka shaqeysaa wuxuu odhanaya acmalu fi lmadrasa madrasan wax ka madrasadan wax ka dhigaa oo aan macalinkan ka shaqeeya ayna tacmaada ayna tacmalu anta halkeed ka shaqeysaa soo odhanaya acmalu fi lmukhtabar halka shaybaadhka lagu baadho cudurrada ayaan ka shaqeeyaa ayna tacmalu anta aduu halkeed ka shaqeysaa waxaan acmalu fi maktabati maktabada kutubta ayaan ka shaqeeyaa ayna tacmalu anta adoo halkaad ka shaqaysaa rasuulna acmalu fi kuliyati alhandasa waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda handasada ama engineerinka ayaan ka shaqeeyaa ayuu dabeedna odhanayaa e, e, ayna tacmalu anta adoo halkaad ka shaqaysaa rasuulna acmalu fi kuliyati tab tib waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda caafimaadka e, ayna tacmalu anta adoo halkaad ka shaqaysaa rasuulna acmalu fi kuliyati luqati alcarabiya waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda lagu barto luqada carabiga ayna tacmalu anta halkeed aad u ka shaqaysaa soo ani acmalu fii kuliyati saydala waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda lagu barto dawooyinkae ayna tacmalu anta aduu halkeed ka shaqaysaa waxuu ani acmalu fii kuliyati tayraan waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda lagu barto duulimaadka diyaaradaha ayna tacmalu anta aduu halkeed ka shaqaysaa acmalu fii kuliyati alxaasuub waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda lagu barto ee kombyuutarka atadriib alkhaamis waxaa weeye layliska shanaad wuxuu isna sheegayaa cabir cani suwari kamaa fi lmithaal waxaad caddaysaa sawirada halkan ku qoran sida tusaalahan lagugu siiyey sawirka kulba hor yaalla sheeg almithaal tusaale waxa weeye waaxid ardaygii wuxuu yidhi darastu aiba waxaan soo bartay anugu caafimaadka fii kuliyati ibi baan ku soo bartay wa acmalu waxaan ku shaqeeya alaan imika abiiban anigoo dhakhtara ah. في المستشفى dhaktarkan ka shaqeeya acmalu في الyوم maalintii waxaan ka shaqeeyaa ثamaaniya saacaatin waxaan shaqeeyaa maalintii sideed saacadood ana uxibu camali anugu shaqadaydan waan jeclahay sawirkaasi markaa waxa weeye dhakhtarkii buu tilmaamaya haddaba sawiradan kale bal eeg wuxuu leeyahay kuliyatulhandasa halkaa ku qoran alhandas alhandasa muhandis asharika sabca saacaad intaa in leeg ka sameeya oo waxaad idhahdaa darastu lhandasata waxaan soo bartay injineerinka fii kuliyati alhandasa waxaan ku soo bartay kuliyadda lagu dhigto engineerinka wa acmalu alaan iminka waan shaqeeyaa muhandisan anigoo engineer ah fi sharikati baan ka shaqeeyaa shirkad acmalu waxaan shaqeeyaa filyowmi maalintii sabca saacaatin toddoba saacadood ana uxibu camali shaqadaydan waan jeclahay taasaasaad odhanaysaa tan kalena waa sawirkaa kuliyata tarbiya baa kuu qoran dabeed waxaa kuu qoran atarbiya mudaris aljaamica arbaca saacaad baa kuu qoran waxaa marka ay noqonaysaa darastu waxaan soo bartay atarbiya cilmiga macalinnimadaan bartay fii kuliyati tarbiyati baan ku bartay wa acmalu alaan iminkana waan shaqeeyaa mudarasan anigoo macalina fi ljaamicati baan ka shaqeeyaa eh, acmalu fi lyowm maalintii waxaan shaqeeyaa arbaca saacaatin afar saacadood halkana waxaa qoran luqa alcarabiya mucalim almarxalat almutawasita sita saacaad baa qoran marka waxaa taa buu leeyahy darastu waxaan soo bartay alluqa alcarabiya baan bartay fii kuliyati alluqa alcarabiya baan ku bartay وأعمل الآن imika waan شhaqeeyaa معaلiما anigoo معaلiمa في المرحaلaة المتوasطaةi dugsiga dhexe ayaan ka شhaqeeyaa أعmaل waan شhaqeeyaa في اليوم ستa saaعaaت لix saacadood baan shaqeeya halkana saydala saydaliyu mustashfa sabca saacaad baa qoran waxay noqonaysaa darastu waxaan soo bartay asaydala dawooyinkaan soo bartay fii kuliyati saydalati baan ku bartay wa acmal waan shaqeeya alaana iminkana saydalin aniga oo ka shaqeeya dawooyinka filmustashfa dhakhtarkaan ka shaqeeya acmal waan shaqeeyaa fil yowmi maalintii sabca saacaatin toddoba saacadood baan ka shaqeeya atadriib asaadis leyliska lixaad waxa weeye ajmc can asilati altaaliya su-aalahan ka jawaab maadaa tacmal maxaad ka shaqaysaa maxaad ka shaqaysaa ayaa lagu su-aal lagu weydiiyey markaasuu odhanaya maalan acmalu fi sharika shirkad baan ka shaqeeya ama maadaa tacmal maxaad qabataa hadii lagu haahdo acmalu mudarisan acmalu muhandisan ayaad odhan kartaa waxaan ka shaqeeyaa macallin baanahay injineer baanahay acmalu tabiiban waxaan ahay dhakhtar baanahay ayna tacmal halkeed ka shaqeysa hadii la haa acmalu fi mustasfa baan ka shaqeeya ama acmalu fi sharikati waxaan ka shaqeeyaa shirkadda hal anta abiib ma dhakhtar baa tahay nacam ana abiib dhakhtar baan ahay ama waxaasa laa ana muhandis maya anu muhandis baan ahay bal ana muhandis waxaan ahay nin injineera ama haddaad tahay kaa tahay baad sheeganaysaa kam saacatan tacmalu fi اlyowm imise ma saacadood maalin shaqeysa acmalu fi اlyowmi sabca saacaatin toddobaan shaqeeyaa Eh, hal tuxibu camalak camalkaaga ma jeceshahay nacam ana uxibu camali shaqadeyda waan jecelahay ayna tadrus halkeed wax ka dhigataa adrusu fii kuliyati dib waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka maadaa tadrus maxaad dhigataa adrusu diba waxaan bartaa caafimaadka maadaa satacmalu bacda diraasati in sha allah maxaad ka shaqayn doontaa waxbarashada kadib saacmalu dabiiban in sha allah dakhtar baan noqon doonaa hallaka atfaalun caruur ma leedahay nacam li atfaalun caruur baan leehay kam diflan lak imase caruuraad leedahay eh, waxaad odhanaysaa maalan lيه hamسaةu aطفاal ama sitaةu aطفاal ثamaaنiyaةu aطفاal kolba intay yihiin maa mihnatuka waa maxay shaqadaadu iyo aqoontaadu mihnatii ama waxaan haysaa mudarisun ana mudaris waxaan ahay maaratay addiraasa ayaan bartaa ama asaydala ayaan shaqadaydu tahay waxyaabaha la midkaa kam saacatan tadrusu fi اlyawm imisaad maalintii wax barataa waxaad odhan kartaa adrusu fi اlywmi sita saacaad lix saacadood ba wax dhigtaa hal tuxibu diraasa waxbarashada ma jeceshahay nacam ana uxibu diraasa waan jeclay waxbarashada alآan tabaadal اlas'ilata wاlajwibata maca zamiilik iswadaarsada su-aalaha iyo jawaabta adiyo saaxiibka alqira'aةu wاlkitaaba ayaan qoraynaa iminkana ayaan waa alqira'aةu wاlkitaaba waa akhris iyo qoraal awalan alqira'a horta qira'adaan ku horayna ama akhriska atadriib اlأwal layliska koobaad sil bayna الsu'aal waljawaabi اlmunaasib isku xidhiidhi xariiq isugu xidh jawaabta su-aashe jawaabteeda isleh ee isku habboon kam saacatan tacmalu filyowm halkaa ku qoran imise saacadood baad shaqaysaa maalintii daalka waxaa kugu qoran acmalu khamsa saacaatin filyowm maalintii shan saacadood baan shaqeeyaa labada xariiq iskugu jooji hal laka sadiiqun saaxiib ma leedahay haada waxaa ku qoran nacam lii sadiiqun anu saaxiib baan leeyahay waxaa kugu qoran maadaa tacmaliin ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa baa horta horaysa oo nin baa lala hadlayaa acmalu fi sharika waxaan ka shaqeeyaa maxay shirkad baan ka shaqeeya halkana waxaa ku qoran maadaa tacmaliin maxaad qabataa waxaad kugu qoran halkaa jiimka acmalu dabiibatan waxaan shaqeeyaa anigoo dhakhtarad ah hal tuxibiina camalaki shaqadaada ma jeceshahay ayaa ku qoran halkaa waxaa halkaa ku qoran oo ku habboon ba'da nacam uxibu camali camalkayga waan jeclahay shaqadayda atadriib haani sil bayna alcibaarati wa suurati almunaasiba imikana waxaad xidhiidhisaa hadalka cibaaradu waa hadalka iyo sawirka ku habboon ay ka hadlayso qaybta koowaad waxa weeye maxamuud maxamuudun muhandis maxamuud waa nin injineera yacmalu shirkatin kabiira fii sharikatin kabiira shirkad weyn buu ka shaqeeyaa maxamuud yadhabu ila sharika bilxaafila maxamuud wuxuu ku tagaa shaqada markuu shirkadda tegayo bas buu ku tagaa qaada wayacmalu sabca saacaatin waxaan u shaqeeyaa toddoba saacadood fil yowmi maalintii wayuxibu camalahu shaqadiisana maxamuud wuu jecel yahay marka halkey ku qoran jiimka waxaa ku qoran ninka injineerka ah ee aad arkayso waa jiimko waa ka u hooseeya labada xariiq isugu xidh qaybta labaad waxa axmed abiib axmed waa dhakhtar yacmalu fi lmustashfaa dhakhtarkuu ka shaqeeya fii mustashfa jaamica dhakhtarka jaamicaddu ka shaqeeya yadhabu axmed ila mustashfaa bisayaara axmed wuxuu ku tagaa markuu jaamacadda dhakhtarka jaamicadda tegayo baabuur yar buu ku tagaa wayacmalu sita saacaatin waxaan u shaqeeyaa lix saacadood filyowmi maalintii wayuxibu camalahu shaqadiisana wuu jecel yahay waa ninka alifka ku qoranya u sarreeya ayaa laysku xidhaya halka qaybta saddexaad waxaa weeye shaakirun mudaris shaakir waa macallin fi lmarxalati alibtidaa'iyati dugsiga hoose ayuu macallin ka yahay yadhabu ila almadrasati wuxuu tagaa madrasadda eh, iyo iskuulka fi sabaaxi aroortii buu tagaa shaakirun yudarisu shaakir wuxuu dhigaa khamsa saacaatin shan saacadood filyowmi maalintii wa yuxibu camalahu shaqadiisana wuu jecel yahay weeye waa ka ku qoran yahay ee gacanta taagaya ee bad ay ku qoran tahay weeyaan atadriib thalith iminkana waa layliska saddexaad iqra' ilfiqra waxaad akhridaa intan hadalka isku xidhan uma ajib can asilati su-aalaha weydiin doono ka jawaab cumar dayaar cumar waa baylot diyaaradaha duuliya dalas dayrana wuxuu soo bartay duulimaadka diyaaradaha se loo duuliyo fii kuliyati tayraan kuliyadda duulimaadka lagu bartuu ku soo bartay wa huwa isagu yacmal wuu shaqeeyaa fii sharikati tayraan shirkad duulimaadka ah ayuu ka shaqeeyaa yadhabu cumaru oo diyaarada leh yadhabu cumaru cumar wuxuu tagaa mubakiran isagoo kallahaya ila sharikati shirkadda aroor horu tagaa yabda'u camalu wuxuu bilaabmaa shaqadu asaacata asaadisata saacadda lixda aroornimo sabaaxan aroortii ayay shaqadu bilaabantaa wayantahii waxay dhammaataa shaqadu asaacata alwaaxidata duhran saacadda kowda duhurnimo ayay shaqadu dhammaataa yacmalu cumar sabca saacaad cumar wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu shaqeeyaa lix saacadood toddoba saacadood fil yowmi maalintii wayacmalu khamsata ayaamin fi lisbuuc waxaan u shaqeeyaa wiigga shan maalmood alcudlatu fasaxuna yowma alkhamiis wa yowma aljumca maalinta khamiista jumcahana waa maalin fasax yadhabu cumaru ila sharika shirkadda wuxuu cumar ku tagaa bisayaara baabuur yar buu ku tagaa maa mihnatu cumar waa maxay shaqada cumar waxaa la odhanayaa mihnatu cumar addayraan waa duulimaadka maadaa darasa muxuu soo bartay cumar waxaa la odhanayaa darasa addayraan wuxuu soo bartay duulimaadka ayna darasa alkuu wax ku soo dhigtay darasa fii kuliyati dayraan kuliyadda dayraanka ayuu wax ku soo bartay iyo duulimaadka ayna yacmal halkuu ka shaqeeyaa yacmalu fii sharikati tayraan shirkadda duulimaadku ka shaqeeyaa mataa yadhabu ilaa sharika goor muu tagaa shirkadda yadhabu mubakiran wuxuu tagaa goor hore mataa yabda'u alcamalu shaqadu goormay bilaabataa yabda'u alcamalu asaaca saadisa sabaaxan waxay bilaabantaa saacadda lixda aroornimo mataa yantahi alcamal shaqadu goormay dhammaataa yantahi alcamalu asaaca alwaaxida duhran waxay dhammaataa saacadda kowda duhurnimo kam saacatan yacmalu fi اlyowm imise saacadood buu shaqeeyaa maalintii yacmalu sabca saacaatin i lyam fi اlyowm toddoba saacadood buu shaqeeyaa maalintii kam yowman yacmalu fi اlasbuuc imise maalmood buu shaqeeyaa wiiga yacmalu hamsa eh, ayaamin fi اlsbuuc wiigga wuxuu shaqeeyaa hamsata ayaam shan maalmood fi lasbuuco weygii mataa alcudla waa goorma fasaxo waa xagga alcudlatu yowm alkhamiis wa yowm aljumca labada casho weeye atadriib araabic waxa weye leeliska afraad iqra' ilfiqra hadalkan isku xidhan akhri uma ajib cala asilati su-aalahaada ka jawaab dabeeto faatimatu mudarisatun faatima waa macalimad fi lmarxalati alibtida'iyati dugsiga hoosey wax ka bartaa hiya tastayqidu saacata alkhaamisa waxay toostaa saacadda shanta aroornimo fajaran waa beriga ayay toostaa وتذهب إلى المدرسة وحي تغتى مدرسة الساعة السادسة صباحا السادسة صباحا lixda aroornimadii madrasada markaa tagtaa yabdau alyawmu addiraasiyu wuu bilaabmaa maalinta waxbarashadu waxay bilaabantaa yowm diraasi waxaa la hahdaa inta xiisada lagu xisaska lagu jira ee iskuulka la joogo ee shaqadu bilaabantay ilaa inta dhamaan waa alyawm diraasiyu alcaamu diraasiyuna waa saad sana dugsiyeed waa inta wax la barto yowm diraasiyu maalinta waxbarashadu waa inta saacadood ay soconayso waxbarashadu waxay bilaabantaa asaca saabica sabaaxan saacadda toddobada ee aroornimo wayantahi asaacata ahaaniyata cashara casharata duhran waxaan u dhammaadaa maalinta waxbarashadu saacadda labiyo tobanka duhurnimo tudarisu faatimatu khamsa xisasin fi lyowm faatima waxay wax dhigtaa shan xiisadood bay dhigtaa maalintii tudarisu alluqata alcarabiyata waxay dhigtaa luqada carabiga iyo wathaqaafata alislaamiya aqoonta islaamka iyo walculuuma sayniska tadhabu faatimatu faatima waxay tagtaa fi listiraaxati wakhtiga nusa saacaha ee la nasanayo ila maktabati maktabadda halka kutubtu taallay tagtaa wa taqra'u kitaaban kitaab bay dabeedna akhrisataa aw saxiifatan ama jirdad bay akhrisataa maa mihnatu faatima waa maxay shaqada faatimo waa addiraasa waa waxbaritaan iyo wax dhigitaan atadriis yaa la odhan karaa waa wax dhigidda fii ayi marxalatin tudarisu marxaladda ama heerkay wax ka dhigtaa waa maxay waxaa la odhanayaa tudarisu fi lmarxalati alibtidaa'iya waxay bartaa ama ay macalimaad ka tahay dugsiga hoose mataa tastayqidu min annowm goormay ka toostaa hurdada tastayqidu asaaca alkhaamisa fajran shanta subaxnimay toostaa mataa tadhabu ila almadrasa goormay madrasada tagtaa tadhabu almadrasata asaacata asaadisa sabaaxan lixda aroornimay tagtaa mataa yabda'u lyowmu diraasiyu goormuu bilaabmaa maalinta waxbarasho yabda'u alyowmu addiraasiyu asaacata asaabica sabaaxan toddoba arinoodoo bilaabmaa mataa yantahi goormuu dhammaadaa maalinta waxbarasho yantahi asaacata haaniyata cashrata duhran saacadda labiyo tobanka ayuu dhammaadaa maalinta waxbarashada oo laga rawaxaa iskuulka kamxisatan tudarisu faatimatu fi lyowm imise xisood bay faatima dhigtaa tudarisu faatimatu hamsa xisasan fi lyowm maalinta waxaa dhigtaa maxay shan maada tudaris maxay dhigtaa tudarisu alluqa alcarabiyata waاthaqaafata alislaamiya wاlculuum waxay dhigtaa luqada carbeed iyo aqoonta islaamka iyo syniska ayna tadhabu fi اistiraaxa halkay tagtaa istiraaxada tadhabu ila اmaktabati maktabadday tagtaa maada tafcalu fi maktaba maktabadda maxay ka qabataa intaa taqra'u kitaaban aw صaxiifatan ayay akhridaa ama kitaab ama xaashi atadriib imikana waa atadriib اlwaaxid alأwal aan dhahno waa ka koobaad layliska koobaad ama haaniyan horta alkitaab marka labaad waa kitaabo oo tadriibkan wuxuu ku socdaa qoraal atadriib alawal ka koowaad ee qoraal ku saabsan sil bayna alxuruuf horta xuruufta xidhiidhi litusbixa kelimatan si ay xuruuftaasi kelmad u noqoto kamaa fi lmithaal almithaal alawal maxaa halkaa inoo qoran ta iyo fa iyo laam baa qoran dabeedna see la isugu xidhayaa tiflun dabeedna kelmad bay noqonaysaa iminka maxaa qoran da iyo alif iyo ra isku xidhoo dayaaru waa duuliye ayuu noqonayaa da iyo baaba halkaa ku qoran waxaa ka horaysa iya iyo daal iyo ra iyo siin yadrusu buu noqonayaa kaasina markaa halkan maxaa ku qoran waxaa ku qoran ya iyo wow ya iyo cayn iyo laam iyo miim waxa lo odhan yacmalu wuu shaqaynayaa halkanna waxaa qoran ya iyo daad iyo cayn yadacu markaas uu dhigayaa meel buu saa u dhigayaa saa isugu xidh halkan waxaa ku qoran maalan waynu ka soo boodnay xagga tiradee dayaarba da iyo ya-yar dayaar buu noqonaya kanna waa ibun waa dayaba waa caafimaad halkanna waa maxay waxa weeyaan handasatun ayay noqonaysaa iyaduna oo ah maaragtay engineeringkii saa xuruuftaa googo-an kelmadu ka samee atadriib athani ratib alxuruuf horta xuruufta isku hagaaji kolka hore oo marka hore inoguma jirin taasi imika waa xuruufta isku toosi marka hore uma sil baynaha haddana xidhiidhi marka labaadna isku qor oo qoraal ha isugu gee marka hore xarafka xarafka ku-xiga la doono oo is-agdhig iyo siday isugu xigaan soo agdhig haddana xidhiidyo isku qor litusbixa kelimatan kamaa fi lmithaal siday tusaale u noqoto kelmad sida tusaalahan ku qoran almithaal marka hore waa miim iyo ra iyo daad iyo miim kale sidaa isugu xigaan horta ratibtu isku habee miim iyo miim isku xigsii haddana raada ku xigsi haddana daadka ku xigsii haddana isku xidh oo iyagoo isku qoran samee oo waxataa mumaridun waa ninka bartay cilmiga kalkaalinta caafimaadka ee neers neeraska ah waa yahay tanna waa maxay waa miim iyo ta iyo iyo ra iyo ya iyo mariidatun baa la odhan karaa markaa yacni mid bugta kanna waa qariibun buu noqonayaa mid dhow kanna wuxuu noqonayaa yamrudu wuu bukaa ayaa la odhanaya kanna waa saydeliyun oo ah kaa labada ah saydeliyun waa qofka ka shaqeeya dawoyinka yaqaana kanna waa asarkan oo waa gurigii kanna waxa weeyaan waa cuumila waa la sameeyey oo kale ama waa camal baa la odhan karaa oo maaragtay shaqadii ah atadriib athaalith waxa weeye muxuu ahaa tadriibka saddexaad uktub alkalimaat taxta suwari kama fi lmithaal tusaalahan waxaad ku waxaad kelimadahan ku qortaa sawiradan ku hoos qor halkaa sa tusaalahaan ku qoran tiflunbaa imaka ku hoos qoran sawirka inan kaa yar yacmalu haddaad qorto waxaad ku qoraysaa kaa koofiyadda cas xidhan ee shaqaynaya mumaridun markaad qorayso ninkaa shaarka gacmaha kula jira jaabanka kula jira aad ku hoos qoraysaa atfaalun carruurta yar baad ku hoos qoraysaa dayaarun ninka halkan kala taagan ee meesha huruudda aad jooga diyaaradda ag taagan baad ku qoraysaa sharikatun waxaad ku qoraysaa ka xaggan ee difliga ka hooseeya yaad ku qoraysaa dhismaha saydaliyu ninka kaa koonaha xiga ee labada gacmood dawada isku dul shubaya ee u kooneeya ee kaa mumaridkaa ku xigaad ku hoos qoraysaa mustashfaa halkanna dhakhtarba ayaa kuu yaalla halkan dadka badani joogo ayaad ku qoraysaa mustashfa isagana difluna waa ka hore kugu qornaa sawiradaas ha ugu qor kelmadaha ku habboon atadriibu alraabic sil bayna kulli kelimatayni waxaad isku xidhiisaa laba kelmadood oo wal oo isleh litusbixaa se u sameeyaan tacbiiran hadal macno leh se u noqdaan kamaa fi lmithaal sida tusaalahan eh, tusaale imika halkaa muxuu ku qoray isagu mithaalka wuxuu isla doontay numberka eh, saddex oo shan eh, shan ah iyo ayaamka halkaa ku yaala dabeedna waxay noqdeen khamsata ayaam saasoo kale waxad tirahdaa iminka tusaalahaan waaxid baa waxaa horeeya haya binaadaasaad noqonaysa haya binaa ina keena weeyaan ina keen waxaa ku qoran ummu halkaasoo maaha umulqura dabeedna la doono oo magaalada maka magaceedii ah maxaa ku xiga khamsata ayaam iyagu way isku qoran yihiin halaaثato wajabaat la doono saddex xilli wakti oo wax la cuno shahr ramadaan shahr ramaantaa la doono alyom waxaa tahay addiraasiyu la doono saa dabeedna isgu habee walaana uktub altacbiiraat haddaba tacbiiraadkii aad isku habaysa halkan ku qoray makana iyagoo wada socdo mid walba halkiisii ku qor buu leeyay labadaas la doonantayba halkan soko ku qor ee kuu bannaan atadriibu alkhamis ka shanaad ratib ilkelimaat erayadan isku habee litusbixa jumlatan si ay jumlo u noqoto kamaa fi lmithaal sida tusaalahaan ku qoran almithaal waxa way almustashfaa fi saasaa ku qoran dabeedna waxad tihaad acmalu fi lmustashfa saasuu kugu tusaalayay waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarka halkan camaliya ana camali uxibu ana baa qoran waxaa taa ana uxibu camali anuu shaqadeeda waan jecelahay aiba ana adrus ba halkan ku qoran waxaad tidhahdaa ana adrusu aib aiba caafimaadkaan barta halkan waxaa ku qoran adrusu kuliyata fi tarbiya waxaa ta adrusu fi kuliyati tarbiya ayaa wax ka bartaa liatfaal nacam ayaa kuu qoran waxaad markaa u qoraysaa nacam haa liatfaalun caruur baan le nacam abiib ana baa kuu qoran ana nacam ana abiib baa nacam ha ana abiibun anu dhakhtar baanahay waa marka su-aal lagaa weydiiyo halkana waxa weye imla atadriib saadis waxa weeye layliska lixaad imla waxaad buuxisaa alfaraaqa meesha maran mima bayna alqawsayn labadan meeshan labada labada qaws laba erey baa ku jira ka ku haboon ku buuxi imla ilfaraaqa imla buuxi alfaraaqa meesha maran mima bayna alqawsayn labada qaws kelmadaha ku dhex jira mid ka mida ku buuxi kamaa fi lmithaal tusaalaha marka hore lagu siinaya almithaal acmalu sabca saacaati maalkan qoran markaa eeg hadda atfaal iyo saacaad soo kumay qorna wakaa qoray saacad muxuu ku qoray khad weyn buu ku qoray wuxuu khadkaa weyn ugu qoray ee aada u muuqda inuu kutuso ka lagu buuxiyo inuu yahay sadiiqii axmedu saaxiibkay axmed markaa maxaad qoraysaa daalibun baad ku qoraysaa saaxiibkii axmed waa arday halkanna alcamalu baa ku qoran taa laguma buuxin karo kam saacatan ba halkaa kugu qoran tashrabu iyo tacmalu kam saacatan tacmalu baa markaa lagu odhanaya kam saacatan tashrab imase saacaod wax cabtaa la odhan maaye kam saacatan tacmal imase saacaod shaqaysaa ana adrus waxaan bartaa aiba iyo almadrasa baa kugu qoran aiba baad markaa qoraysaa caafimaadkaan bartaa hal camalaka baa halkaa ku qoran hal tadhab ama tuxibu keebaad qaadanaysaa hal tuxibu camalak shaqadaada ma jeceshahay acmalu fi baa qoran asharika iyo alyon baa qoran marka waxaad qoranaysaa acmalu fi sharika waxaan ka shaqeeyaa shirkad atadriib imikana saabic ka toddobaad waxa weeye insaqa waxaad qortaa iflun iyo ibun iyo yadrusu intaa qor oo halkaa kagu feegaan ikhtabir nafsaka haddaba adugu iminka is imtixaan weeye oo waa imtixaankii afraad oo imtiaan saddex horeynu soo marray imtixaanka afraad iska qaadaysa waxa weeye alwaxdatani asaabica wathaamina labadii qaybood ee jabtarkii toddobaad iyo kii sideedaad aynu soo marray baad isku imtixaamaysaa muxuu ahaa waxaana aynu maaragtay kala barhkiina waynu ku dhownahay oo imtixaan kale waynaga qaadi doonaa markaa horta kan labada hore qaad markaa atana kii nisfiga ahaabaa uu ku xogsiin doonaa awala almufradaat horta marka hore ereyada mufradaadkaabaad isku imtixaamaysaa aadif kalimatayni ilaa kulli majmuuca koox kasta laba ku dar buu ku leeyahy haddaba qaybta koowaad kuliyaad bay ka hadlaysaa qaybaha jaamacaddu ka kooban tahay kuliyatu ibi baa halkaa lagugu qoray kuliyadda caafimaadka kuliyatu lhandasaad halkaa ku qori kartaa kuliyatu lculumna waad ku qori kartaa labadaa ku dar halkana mihanu waa shaqooyin waxa weyaan dibun kaas waxa weyaan maalan waa caafimaadkii waxaa markaa la odhan karaa eh, handasatun iyo eh, waxaa kaloo la raacan karaa eh, saydalatun oo ah iyaduna in dawooyinka barashadoodii kanna waa mawaad diraasiya waa waxyaabaha lagu barto ah, maarata iskuullada iyo jaamacadaha iyo riyaadiyaadba halkaa kuugu qoran oo xisaabaadkiia ah, culum baad odhan kartaa sayniskiya waa amaakin ayaa ku qoran ka saddexaad amaakin meelo amaakin waxa weya mukhtabar waa library waa laboratory oo meeshii wax lagu baadhay weyaan waxaad odhan kartaa markaa masjidun baad raacin kartaa waxaad ka raacin kartaa maalan eh, beytun waa amaakinun meelo uun ama waxad odhan kartaa masjidun iyo madrasatun oo maaragtay meele magacooduna mawaadda daraasiya iminka mawaadun daraasiya waxa weeye waxyaabaha la barto oo riyaadiyaad ba halkaa ku qoran waxaad markaa raacin kartaa alculuum iyo alluqa alcarabiya oo kale ashkhaas baa halka qoran qofof shaksiyo dayaar ba halkaa ku qoran waa nin bayloodahoo duuliya muhandis oo injineerkiibaad raacin kartaa iyo mudaris oo macallinkiiah awqaad ba halkan ku qoran sabaaxun waa aroortii masaaun baad odhan kartaa iyo duhrun oo duhurkiia ama fajrun oo maarata waktiyadaasoo kale ad ku qori kartaa waxaad markaa helaysaa markaa intaad qorto labiyo toban weye darajada ad qaadanaysaa marka intaad saxdo haddana da calaamata qalad calaamadda qalad waxaad saartaa cala alkalimati alghariiba kelmadda kugu cusba inaan soo marin uun markaa waad kala dhex baxaysaa uun jaamicatun oo meesha waxa lagu baranaya kuliyatun oo qayb jaamacadda ka mid a madrasatun madrasadii tiflun ilmo yar riyaadiyaatun waa xisaabaadkii xaasuubun waa kombyuutarkii istiraaxatun waa nusu saaciyo fasixii culuumun waa sayniskii handasatun waa injineerinkii marxalatun ibtidaa'iya waa heerka waxbarasho ee bilowga dugsiga hoose dayraanun waa duulimaad iyo saydalatun oo ah aqoonta dawooyinka iyo wax la xidhiidha tarbiyatun oo ah aqoonta macalinimada saydaliyin oo aan ninka bartay dawooyinka iyo cilmigeeda mumaridun oo aan ninka neers iyo waxaa iyo kalkaalinta caafimaadka tabiibun oo dhakhtarkii ah yadrusu wuu dhigayaa yanduru wuu eegayaa yaktubu wuu qorayaa xisatun waa xaysad waxbarasho maktabatun waa meesha kutubta la dhigo lawxatun waa boorhka iyo sharikatun shirkad mukhtabarun iyo meesha shaybaadhka ayna waa meel ayna waa halkee waa su-aal kayfa waa sidee siduu yahay halkaasi hal ma yahay weeyaan ikhtibaar waxa weya waxa wey waa ikhtibaarku waa ah imtixaanka ma testiga ah, ee tijaabada ah intaa haddaba wixii aanad ee aan hore inoogu soo marin meelahan waxdaadkan labadan waxda iyo kolley khalad saar calaamadda qaladka saar markaad saa u kala saarto toddobaad helaysaa derajada qaybta saddexaad waxa weeye ikhtibaarkan akmil aljumla bilkalimaati ataaliya jumlada waxaad ku buuxisaad ku dhammaystirtaa kelmadahan soo socda attamriid oo ah eh, kalkaalintii caafimaadka muhandis oo maaragtay ninka injineerkaa xisas oo xesadii la dhiganaya atfaal oo caruur ah oo bila ah sacuudiyatun oo qof sacuudi ah ama qof dumaro sacuudiya ah. maalan haddaba meelaha ku buuxi alcudlatu ayaa qoran alaaatu maxaad soo qaadanaysaa ashhurin fasaxu waa saddex bilood qaybta waxa weye adrusu waxaan bartaa adtamriida baad ku buuxinaysaa kalkaalinta caafimaad baan bartaa saddex adrusu waxaan dhigtaa sita xisasi sitaa ku qoran xisasi badalkaa ku buuxinaysaa bannaan lixay sawt fil yawmi maalintii halka afraad waxa wey hal la kaba halkaa kugu qoran ma leedahay maxaa la qorayaa markaa atfaal baad ku buuxinaysaa carruur ma leedahay acmalu waxaan ka waan shaqeeyaa way bannaantay maxaad ku qoraysaa markaa muhandisan anigoo injineernimo ku shaqeynaya nin injineeroo injineernimo ku shaqeeya baan ahay ismi ilhaan magacayga waxa la ilhaam ana halkaa lagugu qoray halka banaa maxad qoraysaa ana sacuudiyatu maad soo qaanaysaa markaa sacuudiyad baan ahay saasaad ugu kala buuxinaysaa haddaad saxdo wuxuu ku yidhi saxdiina wuu ku qoray lix darajaa suaasha su-aalahaana lix darajaad ku qaadanaysaa ثaaniya atadri ataraakibu naxwa waxaan imika hadlaynaa taraakibtii wixii naxwo ah sil bayna juz-ay ljumlati fi alif wa ba waxaa isku xidhaa labada juml jumladda labadeeda qaybood ee ku kala jirta qaybta alifkee hore iyo qaybta bada aduu isla doono isku hagaaji halkaa maxaa ku qoran waaxid waxa ku qoran badaat way bilaabantay halkaasaad ka qaadanaysa xabadda ku qoran alxisatu baa bilaabantay baa halkaa la qoraya laba waxa weeye saaquun waxaa noqon doona halkaa ku qoran mudarisatan baa dabeedna loo qaadanaya waxaa noqonaya macalimad saddex waxa adhabu waxaan tegayaa ayaa halkaa ku qoran ila lawxati baan tegaya weyan halka boodhka waxaa ku qoran uktub waxaad qortaba halkaa ku qoran maxaad markaa qoraysaa waxaad qoraysaa fi almawaad addiraasiya waad halkaa ku qortaa maadooyinka la dhigto sida riyaadiyaadka culumka tarbiyada waxaa qor iyo luqa alcarabiya waxa adhabu mee adhabuda waxaa ku qoran waxaad u qaadanaysaa adhabuda bisayaara baabuur baan ku tagaa yar ayaad odhanaysaa acmalu waan waynu soo maray ta hore waxa way bada'at alxisatu baa bilaabantay sa akuunu waxaan noqon doonaa mudarrisatan baan noqon doonaa adhabu bisayaara ayaan ku tagaa waxaan ku tagaa baabuur yar oktub waxaad qortaa almawaad diraasiyata qor acmalu fi sharikati baan ka shaqeeyaa ayaan ka shaqeeyaa undur eeg ila looxati boorhka eeg saasaad mid walba ula dooranaysaa dabeedna haddii aad saxdo waxaad leedahay iyadana lix baad darajaad helaysaa akmil dhammaystir biwadci alkelimati saxiixati min baabayn alqawsayn kelmadda saxda adhig meesha bannaan adoo ka soo qaadaya labada eray ee qowska ku jira ta koobaad waxa weeye lii khamsatu baa halkaa ku qoran tiflin atfaal keebaad qaadanaysaa labada khamsato atfaal ilan waa jamaceen hal ba ku qoran camalaka yaa zaynab halkan markaa maxaa ku qoran tuxibu tuxibiin keebaad qaadanaysaa markaa tuxibiin ilan waa qof dumar ahe tuxibu waa ninkaa la odhanaya hal tuxibiina camalaka yaa zaynab bay ku noqonaysaa markaa shaqadaada ma jeceshahay saac malba ku qoran insha allah muhandisan almuhandis ba haddana qoran keebaad qaadanaysaa labada saacmalu muhandisan baad insha allah haddii alla ana ba ku qoran aiba iyo adrusu labadaasaa qoran keebaan qaadanaysaa adrusu ana adrusu aiba waxaan bartaa caafimaadka acmalu sabca baa halkaa ku qoran saacaad saacatin saacaatin baa dabeedna lagu qoray keebaad qaadanaysaa saacaad waxaa odhanaysaa acmalu sabca saacaatin waxaan shaqeeyaa toddoba saacadood maalintii haalian alqira'a imankana waxaa imtixaan naga qaada halkaana markaad saxdo shan darajaad helaysaa markaa waad su wada geysanaysaa iqra' ilfiqra uma ajib bnacam ku jawaab oo nacam waxaad ugu jawabaysaa calaamada sax baad dhigaysaa o billah ama maya ku jawaab oo maxaad ugu jawaabi kartaa qalad baad dhigaysaa ilan qoraal weeyaan zaynab mudarrisatun fi ljaamica zaynab waxay wax ka barataa jaamicadda tadhabu ila aljaamica jaamicadda waxay tagtaa asaacata saabicata sabaaxan toddobada aroornimay tagtaa yabda lyowm wuu bilaabmaa maalinta addiraasiyo maalinta waxbarashadu waxay bilaabantaa asaaca haamina saacadda sideedaad wayantahi maalinta waxbarashada waxay dhammaataa asaaca alwaaxida bacda duhr saacadda kowda duhurka dabadii tudarisu zaynab waxay barataa waxay dhigtaa tudaris waxay dhigtaa tadrus haddaa taa waa qofku markuu isagu wax baranayo tudaris mar qofku isagu wax dhigayo tudarisu waxay barataa waxay dhigtaa ardayda u dhigtaa zaynabu arbaca xisasa fi lyom waxay gashaa afar xisood maalintii wa tudarisu luqa alcarabiyata luqada carabiga dhigtaa ayay dhigtaa fi listiraaxati marka nusasaacahana ee nasashada tadhabu ila almaktabati maktabaday tagtaa zaynabu haddaba mudarisatun waqaa su-aalihi zaynab waa macalimad markaa taas sax baa lagu qorayaa tadhabu ila aljaamicati asaaca haamina sabaaxan waxay tagtaa mm, muxuu ahaa jaamacadda sideedda aroornimo taa qalad baa lagu qoraya toddobaday tagtaa tudarisu zaynab athaqaafa alislaamiya aqoonta islaamkay dhigtaa taasi waa qalad oo waxay dhigaysaa luqa alcarabiya bay dhigaysa tadhabu zaynab ila maktabati way tagtaa maktabadday tagtaa taa sax baa lagu qoraya markaad saxdo afar baad helaysaa isu wada geyn imtixaankii lagaa qaaday darajooyinkiisu markaad dhammaystirto waa afartan halkaa kaasaynu kaga baxnay haddaba wuxuu yidhi imaka alikhtibaaru nisfiyu waxaa imika la qaadanayaa ikhtibaaru nisfi waa imtixaankii kala barhka ee sano dugsiyeedku markuu kala barh yahay maaragtay qaybta hore ayaa imika la qaadayaa oo waa maxay waxaa la qaadayaana alwaxadaad min min waaxid ilaa ثamaaniya min alأulى ilى ثamaan ilى ثamaaniya athaamina min alwaaxida ila thamina aynu odhan karnaa waxaan ka bilaabaynaa kow ilaa sideed ayaa imika kala barhkii baynu joognaa kitaabkan laftiisa dabeedna imtixaan guud baa la qaadaya midka nihaayina wuu dambeeya kanna waa kii dhexda dabeedna wuxuu ku yihi awala fahmu lmasmuuc marka hore waxaa lagaa doonaya waa lagu dhegaysinaya baalkana shariid wuxuu leeyahay casharada u leeyahay oo cajarada wuxuu leeyahay t v iyo video laga daawadu leeyahay wuxuu leeyahay kuwan qoran buu leeyahay waxyaabo badan buu leeyahay haddaba wuxuu dhan baa lagaga qaadaya imaka wuxuu haddaba ku leeyahay kolka ugu horeysa waad dhegaysanaysaa waxaa lagaa doonaa ad fahamto wixii aad dhegaysatay intaad ka fahamtay baa la eegaya alif baa u horreeya istamic ila su'aal uma khtar aljawaab horta su-aasha dhegayso waa in markaa cajaradii a la helaa dabeedna su-aasha markaad dhegaysa jawaabta ka doora adugu aakulu samaka waxaan cunaa kalluunka iyo wasalada tasaladka saladka aakul cinaba cinabkaan cunaa yusalli axmed alfajra wuxuu tukadaa salaada subax ana sacuudiyatu anuu inan gabadh sacuudiyada baan ahay acmalu sabca saacaatin waxaan ka shaqeeyaa waxaan shaqeeyaa toddoba saacadood maalintii nacam fi lghadaa haa buu idhi qadada waa su-aalay ka jawaabayaan laa buu idhi maya ufadilu shaaya waanu soo marray waxaan oo kale qahwaa ma cabtaay oo kale maqabo ma cabaysaa qahwa ama bunka laa ufadilu ashaaya waxaan anigu door bidaa oon jeclahay shaaha huwa daahib ila albayt guriguu tegayaa adrusu fii kuliyati tib waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka acmalu fi sharika sharkad baan ka shaqeeyaa alfaakihatu cala almaa'ida khudraddu waxay dul taallaa miiska cuntada alxaliibu cala almaa'ida caanuhu waxay dul yaalaan miiska cuntada fii shaqatin shaqadu waa dhowr qol oo isku xidhan oo aan dhowr goor soo marnay ismi ilhaam magacay waa ilhaam acmalu muhandisan waxaan shaqeeyaa anigoo injineer ah haddaba kuwa iyaga waad dhegaysanaysaa jawaabta aad su-aasha aad dhegaysato jawaabtoodii baad ka dooranaysaa tan saxda ah oo imika ma dhegaysanayno hamsa darajaad baad helaysaa laakiin haddaad saxdo ba waa qaybta labaadee istamic ila alcibaara marka hore hadalka dhegayso cibaara waa hadalka dhegayso laguu sheegaya ee ku jira cajaladda uma aktub aljawaab uma aktub aljawaab saxiix uma aktub aljawaab اktub aljawaab saxiix jawaabta saxda ah qor ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa baa su'aal ay su-aashu tahay maa mihnatu axmed waa maxay shaqada axmed maa mihnatu axmed waa maxay shaqada axmed ayna yacmal axmed halkuu axmed ka shaqeeyaa kayfa yadhabu ila sharika siduu ku tagaa yani ma wuxuu ku tagaa bilxaafila ama ma wuxuu ku tagaa bisayaara oo kale muxuu ku tagaa maa mihnatu moxamed waa maxay shaqada moxamed fa aya marxalati yadrus yudaris marxaladda uu ka dhigaa heerka uu wax ka dhigaa ma ibtidaa'iba ma icdaadiba ma haanawiba darajooyinka ma iskuul hoose mid dhexe iyo mid sare iyo ama jaamicadoo kale kayfa yadhabu ila almadrasa siduu ku tagaa madrasadda kam saacatan yacmalu fi lyowm imisuu maalintii shaqeeya su-aalahaasoo kale ayaa kuugu jira oo aad iyadana dhegaysanaysaa dabeedna aad ka jawaabaysaa kuwan soo dowona waa looga jawaabi karaa uktub alkelimata alati tasmacuhaa kelmadda aad sted taa hore intaynaan ka bixin sted baad helaysaa darajo tanna uktub alkelimata alatii tasmacuhaa kelmadda aad maqlayso qor imanka markaa kelmadahan ilaa siddeed kelmadood weeye markaa kelmadihii nooma qorna ee waa la dhegaysanaya iyadana waxaa lagu helayaa maxay tamaaniya darajaad waa sideed darajo daal waa qaybta saddexaade istamic wakhtar alkelimata saxiixa intaad dhegaysato hadalka lagu weydiinaya su-aasha kelmadda saxaa dooro ee halka ku qoran imika jawaabtii unbaa qoran su-aashii baan qornayn kaana wuu ahaa iyo hawaa uu dhacay kulcun casaa wuxuu u dhow yahay khaana u khiyaamay xawaa wuu koobay qul waxaad tidhahdaa casaa wuu diidey alama yacni wuu xanuun alamun xanuun maalan taaba wuu toobadkeediy qarra waxaas wuu sugnaaday iyo fitnatun oo fitnadii dhibaatada calima wuu ogaaday iyo daaba u wanaagsay qarra wuu ku kediyey ama qarra waa qurux badan yahay oo soo marayadoo quruxda ah iyo fitnatun oo ah fahmada kuwaana hadalkaad dhegaysato kelmadda saxda ah ee halkan ku jirta ayaad qaadanaysaa marka waa tamaaniya darajaad iyaduna waa sideed darajo ha waa qaybta afraad istamic ila alxiwaar uma ajib inacam oo billah wuxuu yidhi horta wada sheekaysiga dhegayso waa mid soconayo iminka aynaan maqlayn marka waxaad qaadataa markaa ama nacam dhe ama laa dheh astayqidu yowma alkhamiisi mubakiran waxaan toosaa maalinta khamiista goor hore astayqidu bacda alfajri waa beriga kadib baan toosaa usali lfajra salaada subax baan ku tukadaa fi lmasjidi masaajidka anaamu bacda salaad salaada kadib waan seexdaa fi sabaxi aqra'u kitaaban aw saxiifatan waxaan akhriyaa salaada eh, fi sabaxi aroortii aqra'u waxaan akhriyaa kitaaban aw saxiifatan kitaaban wa saxiifa waxaan akhriyaa kitaab iyo jariidad markaa markaad dhegaysato ayaa jawaabta saxda u qaadaysaa oo taasi dhegays ku xidhan tahay waa hamsa darajaad baana lagu helayaa shan darajo oktub alcibaaraati latii tasmacuhaa iminkana cibaarooyinkii hadalladaad maqlaysa qor iminka hadalladii ma maqlayno oo waxaad qoraysaa afartaa hadal ama odhaahood waxaana la helaya haddaad saxdo arbaca darajaad ثانيا القراءة والمفردات إمكن هو أخرس إيه إريويا وأخرس إيه إريو اقرأ واحد أخردا العبارة هذلك ثم أجب كالجواب عن سلسة سؤالها التي تليها كوى كحقة يسكن حسان في شقة meel wuxuu degan yahay dhowr qol abuu xasaan degan yahay oo ku taala fii xayi lmadaar xaafadda uu ku yaalla madaarku airboortku yaskunu axmed fii beytin axmedna wuxuu degan yahay guri buu isagu degan yahay fii xayi ljaamica xaafadday jaamacadda ku taallo ena yaskunu xasaan baa iminka lagu yidhi waa way ku qoran tahay tani halkuu degan yahay yaskunu fii shaqatin wuxuu degan yahay fii xayi lmadaar shaqad ku taalla xaafadda madaarka hal yaskunu xasaan fii beytin ma wuxuu degan yahay ma wuxuu degan yahay ma beyt buu degan yahay waa soonaysaa la maya yaskunu fii beytin fii shaqatin shaq buu degan yahay man yaskunu fii xay iljaamica qofka degan xaafadda jaamacaddu waa kee yaskunu axmed fii xay iljaamica axmed baa degan hal yaskunu axmed fii beytin axmed ma guri buu degan yahay haa nacam axmed yaskunu fii beyt guri buu degan yahay arbaca darajaad baa intaana lagu helaya imikana waa ba iqra' alfiqra uma ajmac can asilati alatii taliyaha hadalkan isku xidhan akhri dabeedna su'aalaha daba yaalla ka jawaab oo aad kala soo baxayso fiqradan cuhmaanu samiinun cuhmaan waa nin buuran jiddan aad buu u buuran yahay yaakulu arbaca wajabaatin filyowm maalintii afar goor buu wax cunaa afar xilli buu wax cunaa alfaduur quraacdii buu cunaa asaacata asaadisata sabaacan markay lixda subaxnimo tahay buu cunaa walqada'a qadadana wuu cunaa asaacata alwaaxidata bacda duhuri kowda duhurnimo kowda saacadda kowda duhur kadib buu qadeeyaa wala cashaa cashadana wuxuu cunaa asaacata saabicata masaa'an toddobada galabnimo marka bacd maqribkuu cunaa wayaakulu wejbatan bacda alfaduur quraacda kadibna xilli uu wax cunaa jira iyo wa qabla alqadaa intaanay qadada gaadhna uu nusaaca u cunaa yuxibu cumaan cumaan wuxuu jecel yahay acaama cuntada wuu jecel yahay yaakulu fi lfaduur quraacdii wuxuu cunaa asamaka kalluun buu cunaa walbayda baydna wuu cunaa wayaakulu fi lqadaa qadada wuxuu cunaa allaxma hilibka xoolaha wadajaaja iyo digaaga wayaakulu waxaa kaluu cunaa qabla alghadaa inta qadada ka horna alxalwa xalwad buu cunaa wayashrabu shaaya shaahna wuu cabbaa uma alqahwa bunna wuu cabbaa kadib intaa markaad soo akhriday su-aal baa laga wadiy ka muujbatan yaakulu cumaan fi lyowm imise xilli buu wax cunaa imise xilli cunto yaakulu axmed eh, fi lyowm arbaca wajabaat afar goor buu wax cunaa baa lagu yidhi dabeedna wuxuu ku yidhi eh, mataa yatanaawalu alwajbata aluulaa u horaysa goormuu qaataa yatanaawalu asaacata asaadisata sabaxa lixda aroornimo cunaawaa quraacda eh mataa yatanaawalu alcashaa goormuu cashada cunaa yatanaawalu alcashaa asaaca asaabica masaa'an toddobada fiidnimo cunaa maadaa yuxibu cuhmaan cuhmaan muxuu jecel yahay yuxibu aطacaam cuntaduu jecel yahay maadaa yaakulu fi lqadaa qadada muxuu cunaa yaakulu allaxma wadajaaj hilib iyo digaag buu cunaa hilibka waa xoolaha alaxmu alamar walaxmu alabyad iyo hilibka cad madaa yaakulu ah, qabla alhadaa qadada ka hor muxuu cunaa yaakulu alxalwa wayashrabu shaaya uma alqahwa xalwadna wuu cunaa shahna wuu cabaa bunna wuu cabaa ayaad markaa odhanaysaa dabeedna taa waxaad helaysaa sita darajaad lix darajaad helaysaa haddaad imtixaan kaa saxdo imika daca waxa way calaamata khalad cala alkelimati alghariiba waxaad dhigtaa un calaamadda khaladka un saar kelmadda aanad hore u araga kugu cusub maxay kale yihiin madrasatun waa madrasadii beytun waa guri jaamacatun jaamicatun waa jaamacaddii kuliyatun waa qayb jaamacadda ka simida saayun waa shaaha laxmun waa hilibka cas ee xoolaha dajaajun waa digaaga samakun waa kalluunka labadaa midna hilib lama idhaahdee mid walba magaciisaasaa la sheegaa eeakhun waa walaalka abun waa aabbaha sajaadatun waa roogga ibnun waa inanka yaqra' uu akhriyay yusalli wuu tukanayo shahidu wuu taawanaya telefishinka oo kale mudarisun waa macallin sariirun sariirtii furnun waxa weeyaa moofada cuntada lagu kariyo mashiinka lagu kariyo fallaajatun waa taqawajisa sakhaanun waa hitarka biyaha kuleeliya saxiifatun waa jariidada kitaab waa kitaabka hallaajatun waa taqaboojisa majallatun waa jariidada soo baxda wiigii ama ugu yaraan bishii kuwaasoo kale xaafilatun waa baska masjidun waa masaajidka madrasatun waa meesha wax lagu barto taa hore waxay ahayd mudarisatun bay ahayd waa madrasatun labada goorba madrasatun iyo gurfatun waa qol hawbun waa maro jaddun waa awowga camunna waa adeerka ibnatunna waa inantaad dhashay jadwalun duraasiyun waa jadwalka waxbarashada xisaska lagu qoro lagu barto weygii halkaa ugu qoran kitaabun waa kitaabka la akhriya saxiifatun waa jaridda saacatun waa xilli ama saacada xamaamun waa xamaam sitaaratun waa daaha madbakhun waa meesha cuntada lagu kariyo gurfatu noom waa qolka la seexdo kuwaa markaad kala saartana wixii qariib iyo wixii kale waxaad helaysaa cashara darajaat mar walba in mid qariiba laga saaro maaha ee inay ku jirteen kanaad kala garatun baa la doonaya aadif kalimatain likulli majmuuca kuwa mid walba waxaad ku dartaa qayb koox walba waxaad ku dartaa laba eray oo labadii baa lagu baneeyey waxa u horreeya alwan waa midabada abyad baa ku qoran aswad baa qoran akhtar iyo axmar baad qori kartaa casaan iyo akhtar duruuf iminka waa daraf waxa la idhahdaa ama waa waktiga ama waa meesha iminka waa meel makaan fooq waa xagga sare shimaal waa xagga midig bidix waa xagga bidix waxaad qori kartaa taxt oo xagga hoosaa iyo yemiin oo xagga midiga iminkana waa acdaad waa tirooyin baad haddana wax ku daraysaa haalit iyo raabic baa kuu qoran waa kii saddexaad iyo kii afraad khaamis iyo saadis baad qori kartaa ka shanaad iyo ka lixaad waxaa imika ku qora afcaalu shaqooyin la qabtay waxaad qoraysa waxaa ku qoraya yadhabuu tegaya shaahidu wuu daawanaya labaad ku dari kartaa maxay ah yusalli wuu tukanaya iyo siduu sujuudaya ayaad ku dari kartaa keliya jinsiyaad waa meelaha loo dhasho dalalka bakistaaniyun baa kuu qoran suuriyun iyo suuriya waxaad soomaaliyun baad qori kartaa iyo sacuudiyun oo laba ah mihan iminka waa shaqooyinka qof ka shaqeeyo daalibun arday baa kuu qoran mudarrisun iyo macallin muhandis iyo mumarid yaad qori kartaa oo ah ninka injineerkee ninka kalkaalinta caafimaadka yaqaan damaa'ir baa ku qoran waa magacyaalkii ana iyo huwa waxaad qoran kartaa anta iyo hiya yaad qori kartaa adiga iyo iyada alusra waa qoys maxaa qoran aabu aabbihii iyo akhun walaalkii waxaad qori kartaa jadun iyo ukhtun awowgii iyo inantii aad walaalahaydan baad qori kartaa waxaa ku qoran ayaam ayaamku maxaa imaka halkan qoran aljumca maalinta jumcada sabti sabtida alaxad iyo alitiniin baad raacin kartaa halkaa waxaa ku qoran kolkaa intaasaa kuu qoran wallahu aclam bisawaab wabiاllaahi towfiiq